alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbaalan calayna wاkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa baabu istixbaabi alakli bialaati asaabic waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala xadiiska toddoba boqol iyo afariyo konton dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo saddexiyo lixdani wa jaabirin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam amara bilacqi lasaabic jaabir waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam amara uu amray bilacqi alasaabic faraha in la muudsado inuu amray marka wax lagu cuno dabadeed waasaxfati xeedhadana in laga bi'iyo laga murdiyo inuu amray nebigu calayhi asalaatu wasalaam yani weelka wax lagu cunaayo noocu doonaba ha noqdee waa la mid xadiisku laakiin xeedhadu sheegaya weelkii raashinkuu jiray waa in raashinkii laga dhammeeyaa oo laga murdiyaa wa qaala waxau ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam innakum idinku laa tadruuna ma garanaysaan fii ayi tacaamikum albaraka cuntadiinna halkee bay kaga sugan tahay albarakatu barakadu ma garanaysaan rawaahu muslim muslim baa soo wariyey sidaynu xadiiskii horeba ku soo aragnay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu wax ku cuni jiray saddex farood saddexdaa farood waa saddexda farood ee midigta ka mida suulka farta murdisada la yidhaahdo iyo fardhaxada saddexdaas ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wax ku cuni jiray sunnadiisa ficliga waxay ahayd marka uu wax ku cuno inuu muudsan jiray waa sunna ficliya oo ficil ahaan buu u sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaana tabac u noqonaya haddii marka e, faraha wax ka baxsan ay gaadhaan cuntadii ay gaadhana sidaasoo kaleunbaa loo muudsanaya sunnadiisa qawliga ana xadiidkan baa inoo sheegayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray faraha in la muudsado marka wax lagu cuno dabadeed oo cuntadiio saarsaaran ama raadkii cuntadu ay ku sugan yihiin farihii aan biyaha la raacin ama aan layska masixin xadiiska hore nahyi baabuu sheegayey falaa yamsax asaabicahu xataa yalcaqaha aw yulciqaha waa nahyi yaanu faraha masixin oo tuwaalkiiya waxa la midka aanu ku masixin ilaa uu muudsado ama cidii ay u muudsato cid kale uu ka yeelo mid muudsanaysa waa cidaan isaga ka qashaafayn oo u muudsan karta markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray faraha in la muudsado ayuu amray xeedhada lafteedana in cuntada laga dhammeeyo oo laga murdiyo ayuu amray sababtana wuxuu ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam cuntada meeshay barakadu kaga sugantahe ilaahay ka geliyey garan maysaan waxaad dhici karta intaa ka tagteen ee faraha saarsaaran waxaad dhici karta intaa kaga tagteen weelka ee ku dhegdhegen inay barakadii ku sugan tahay ama inta ama inta faraha markaa saaran inay barakadii ku sugan tahay xataa inta dhacda waa la diiday in laga tago waa in laga bi'iya waxa ku sugan dabeedna marka waxa weeye yacni markaa la cunaa oo tawaaduc lala yimaadaa kibirka la yska ilaaliya waxaa dhici karta barakadii inta markaa ku dhacday xagga weelka markaa intaan ku dhicinay inta markaa weelka dibaddiisa ku dhacday mushamaca markaysaga loo dhigay cuntada inta ku dhacday ee ku daadataa dhici karta barakada in la socto ka waxaa laga qaadanaya barakada in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya marka sunnadiisi qawliga ahayd iyo tii ficliga ahaydba waxay sheegaysaa in markaa farihii la muudsado weelka cuntada laga markaa waxa weye murdiyo saasay sheegaysa xadiiska toddoba boqol iyo shan iyo konton dabacdaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo afar iyo lixdani wa muslim wuxuu ka soo wariyey jaabir ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi idaa waqacat luqmatu axadikum falyakhudha idaa waqacat markay dhacdo luqmatu axadikum midkiin hurmadiisu ay dhacdo bimacnaa wuxuu cunayey wax ka mida mar afka gelin lahaa ay kaga dhacaan yacni markaa dhulka ama markaysaga waxa cuntada u yaalla falya'khudhaa ha qaato waa amar falya'khudhaa ha qaato falyumid maa kaana biha min adan ha ka bi'iyo waxa ku sugan ee dhib ah hadday ciidi ku sugan tahay haddii boor ku sugan yahay hadday wax kale leeyihiin ha ka bi'iyo wixii dhiba ha ka reebo markuu wixii ka bi'iyo walya'kulhaa ha cuno maa saddex amroo isdaba yaala falya'khudhaa ha qaato waa amar aanu ka tegin shaytaan tegin falyumid maa kaana biha min adan wixii dhibe ku suganna ha ka bi'iyo ha ka suuliyo hana cuno walaa yadachaa yaanu uga tegin lishaytaani shaytaanka yaanu uga tegin cadowga ilaahayo shaytaan yaanu uga tegin walaa yamsax yadahu bilmindiili walaa yamsax yaanu ku masixin ama ku bi'in yadahu gacantiisa bilmindiili tuwaalka yaanu ku bi'in xataa yalcaqa asaabicah ilaa uu ka muudsanaayo farihiisa yaanu tuwaalka marinin laakiin markuu faraha ka muudsado dabadeed tuwaalka waa ku bi'in karaa waa marin karaa fa innahu shakhsigu laa yadri garan maayo ama fa innahu sha'niye laa yadri garan maayo fii ayi tacaamihi albaraka cuntadiisa halkee bay kaga sugan tahay albarakatu barakadu kaga jirtaayoo kaga sugan tahay garan maayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna waxa uu tilmaamayaa waxa dhaca oo dhulka ku dhaca oo cuntada ka mida inaan la daynin ee la soo qaado hadday dhib leeyihiin laga bi'iyo ciid ama wax la mida ay leeyihiin laga bi'iyo dabeedna la cuno qofkii waa inaanu ka qashaafin oo ka kibrin yacni waxaa dhacay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay xabad timira oo taalla meel dhul ah dariiq taalla haddaba xabad timiroo dariiq taalla markaasaa wuxuu uhi lowlaa annii akhaafu an takuuna min alsadaqati laakaltuha waa tawaaduca nebiga sala allahu aleyh wasalam aw kama qaal haddaanan ka baqi lahayn inay sadaqad tahay sadaqaduna nebiga xalaal uma ahaynoo xaaraan bay ka ahayde inay sadaqad ahayd haddaanan ka baqayn waan cuni lahaa waa tawaaduca nebiga calayhi salaatu wasalaam marka xataa hadday ciid leedahay ciidda waa laga bi'iyaa hadday u baahan tahay markaysaga in la maydho waa la maydhaa haddii kaloo ay markaysaa marka in laga reebo bes u baahan tahayna waa laga reebaa dabeedna markaysaa waa la cunaa sidaasaa khayrka iyo barakadu ku jirtaa waxyaalaha barakadu u yaraatay waxaa ka mid a ah sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam sunanka nebiga in aynaan ku dhaqmayn badankeennu marka haddii waxa weeye sunanka nebiga sala allahu alayh wasalam ay see tahay in u fulinno ugu dhaqanno barakadii waa badanaysaa barako badan baa la helaya cuntada la cunayana barakaa soo degta barakadaasi marba meel baa ilaahay ka geliyaa axaadiistani waxay sheegaysaa ma garanaysaan meesha ay kaga sugan tahay cuntadiinna barakadu axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay iyadoo la tilmaamayo inta ugu dambaysa cuntada in barakadu ku jirto marka qadarka marka hore la guranayo ama qofka loo gurayo in la yareeyaa fiican si waxaweeye barakadu aynay u seegin yacni marka waxaweeye la gurayo yacni qadar markaa yar oo uu cuni karo yacni markaysaga loo guro laakiin qofku inuu isku khasbo isagoo aan cuntadii calooshii ka buuxsantay ama markaa aan cuni karaynin oo dhib ay ku tahay inuu isku khasbo ma aha asheekh ibnu cusaymiin baa la weydiiyo oo la cuntadii haddii ay markaas soo hadho oo dee cid cunaysoo kale aynay jirin jirinee la qubayo qofku miyuu iska wadayaa mise waxa weeye waa Eh, iska daynaya ha laqbe dabeedna wuxuu idhaha sheekh ibnu cuthaymiin qofkii doonaya calooshiisu inay noqoto meel qashin qub ah oo qashinka lagu soo qubo dee ha yeelo kii doonaya inuu calooshiisa qashin qub ka dhigo meel qashinka lagu qubo ha yeelo buuli waa inkaar marka qofka waxa weeyaan cunto aanu eh, ka badan xadkii u baahnaa hadduu isku khasbo isagay dhib yeelaysaa oo caafimaadkiisa dhibaysa dadka qaarkood intay isku guraan guraan cuntada ayay marka dambe ciftaan markaas wax alle waxay qabsan karaan aynu jirin cuntada caynkaasi dhibbay ku tahay caafimaadkiisina waxbay yeelaysa yaa dad fara badani cunto ay cuneen oo isku khasbeen ama si xada u cuneen bay u dhinteen haata la yidhi haddii la weydiin lahaa dadka xabaalaha ku jira badankooda waxay odhan lahaayeen waxaan u dhimannay caloosha yacanii cuntadaannu caloosha ku guraynay ayaa dhimashadeeda sababtay malqacaddii waa lagu cuni karaa laakiin sunnadu waa in faraha lagu cuno mubaax bay noqonaysaa taasi laakiin tani waa fadiiladii weeye midna waa sunnadii iyo hawaab iyo ajar baa laga helayaa tan kalena waxay noqonaysaa min qabiil mubaax ayay noqonaysaa waayahay xadiiska toddoba boqol iyo lix iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo shan iyo lixdani wa canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulka ilaahay uu yidhi ina ashaytaana shaytaanku yaxduru axadakum midkiin waa u yimaadaa waa ku soo xaadiraa cinda kulli shayin min sha'ni wax kastoo umuurihiisa ka mid iyo sha'nigiisa ka mida shaydaanku waa ku soo xaadirayaa wuxuu doonayaa shaygaas inuu ka khalkhaliyo ama ka faa'iidaysto ama waxaweeye dantiisii uu ku dhex fuliyo wax walba waa imanaya hadday cunis tahay hadday cabis tahay hadday galmo tahay hadday camal kale tahay wax kasta oo shanigiisa ka mid ah shaydaanku waa soo xaadiraya bal inuu fursad ka helo ayuu doonaya xataa yaxdurahu cinda acaami ilaa uu ku soo xaadirayo u imanayo shaytaanku marka qofku cuntada cunayo ya cuntadiisa markuu cunayo agteedana waa ku soo xaadiraya faidaa saqatat markay dhacdo luqmatu axadikum midkiin luqmadiisu wuxuu afka gelin lahaa ay dhulka kaga dhacaan falya'khudha nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha qaato falyumit maa kaana biha min adan ha ka bi'iyo wixii dhib dhibae ku sugan ha ka bi'iyo suma liya'kulha intaa dabadeedna ha cuno walaa yadacha lishaytaan yaanu uga tegin shayaanka shaytaanka yaanu uga tegin fa idaa faraqa markuu ka faaruqo falyalcaq ha muudsado asaabicahu farihiisa ha muudsado fa inahu laa yadrii fa innahu shakhsigu laa yadri garan maayo fii ayi tacaamihi albaraka cuntadiisa halkee bay kaga sugan tahay albarakatu barakadu halkay kaga sugan tahay ma garanayo meesha cuntadiisa barakadu kaga sugan tahay garan maayo ama damiirka fa innahu shaniga loo celiyo xadiiskanna wuxuu la macnayaa xadiiskii hore ayuu la macno yahay waxaanu xadiiskani faa'iideynayaa in shaytaanku wax walba uu doonayo inuu ka faa'iidaysto hataa dikrigiibuu qofka doonaya inuu ilowsiiyo sunnadii buu doonayaa inuu ruuxa khilaaf siiyo mid khilaafsan ka yeelo wuxuu doonayaa barakadiina inuu seejiyo ayuu doonaya marka wax walba shaytaankii waa ku soo xaadirayaa waa cadow u taagan siduu inooga faa'iidaysan lahaa gadoloole inooga heli lahaa saas aawadeed digtoonideenna waa inaynu qabnaa aynu ka taxadirnaa magaca allah u qabannaa shaydaanka marka waxa weeye ka afwaajinaa cuntadii inuu wax ka cuno ama ka faa'iidaysto waxa shaydaanku doonayana waa inaynaan ka yeelin isagu wuxuu doonayaa cuntadii waxa daatay in looga tago isaga loo daayo axaadiistani waxay faa'iidaynaysaa waxa dhaca inuu shaydaanku yeelanayo marka cadowgii baa lagaga farxinaya haddii la daayo la cuni waayo haddii markaa la qaado waxa dhaca markiisa markaa mushamaca ama dhulka ku dhaca haddii la qaado wixii dhibe ku sugan laga bi'iyo dabeedna la cunana shaydaankii taasi waa xumaato gelinaysa waa ka xumaanaya ya isaga dantu maxay ugu jirtay in la cuni waayo halkaa laga tago oo deedna halkaa dhergo marka qofka muuminkay waa inuu markaa waxaweeye gaajaysiiyaa shaydaanko mid macaluulay oo gaajooday ka yeelaa oo aanu ku caawin inuu shaydaankii dhergo cadow ilaahay weeyaane inuu dhergo waa in laga ilaaliyaa oo waxaweeye markaa laga yeelaa mid gaajoonayo macluulay laga yeelaa see looga yeelayaana waa in sunnadaasieeda loogu camal falo loogu dhaqmo xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can anasin radia allaahu canhu qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam ida akala طacaaman laciqa asaabicahu halaa anas ibnu maalik waxa uu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray idaa akala tacaaman markuu cunto cunaayo wakhtiguu cunto cunayo wuxuu ahaan jiray laciqa asaabicahu mid markaa muudsada farihiisa ahalaasa saddexda ah saddexda farood waa muudsan jiray saddexdaa farood baana wax ku cuni jiray waa suulka iyo murdisada iyo fardhaxada oo gacantamidi ka mida ah qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa saqatat luqmatu axadikum hadday dhacdo hurmada midkiin waxa uu afka gelin lahaa hal mar ay ka dhacaan falyakhudhaa ha qaato walyumit canha aladaa dhibtana ha ka bi'iyo walya'kulhaa ha cuno walaa yadacha lishaytaan shaytaan yaanu uga tegin shaydaanka yaanu uga tegin wa amaranaa wuxuuna amray nabigu calayhi salaatu wasalaam anas baa odhanaya an nasluta alqasca inaannu murdinno oo ka masaxno cuntada alqascata xeedhada alqasca iyo alsaxfa labaduba xeedho weeyaan laakiin waa kala weyn yihiin oo qascadaa weyn qascadu waa xeedho de weyn oo ugu yaraan markaa waxa waxaweeye toban nin ama wax ka badan dherginaysa saxfaduna waa duuna dalik ma ka yarta yacni shan nin ama wax ka yar ayaa wax ku cuna saxfada wa amaranaa wuxuuna amray nebigu calayhi salaatu wasalaam an nasluta inaanu ka bi'inno oo ka murdinno alqascata xeedhada inaanu murdinno cuntada ka bi'inno ayuuna amray wa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam inakum laa tadruuna fi ayi acaamikum albaraka wuxuu idhi idinku laa tadruuna ma garanaysaan fi ayi acaamikum cuntadiinna halkeebay kaga sugan tahay albarakatu barakadu rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam ficil ahaanna u samayn jiray farihiisa inuu muudsado wuxuu kaloo tilmaamayaa saddex farood inuu wax ku cuni jiray wuxuu kaloo tilmaamayaa nebigu inuu amray calayhi salaatu wasalaam waxa dhaca inaan laga tegin oo shaytaan looga tegin ee la qaado hadday dhibi ku sugantahay laga biiyo deedna la cuno wuxuu kaloo xadiisu tilmaamayaa in nebigu amray calayhi salaatu wasalaam xeedhada weelka kalena waa la mide weelka cuntada lagu cunaayo in cuntada laga bi'iyo oo laga murdiyo oo aan laga tegin oo ay dhici karto barakadu inay kuba sugan tahayba intaa weelka ku taaltaalla ee ku dhegdhegsan intaa inay noqotaa laga yaabaa barakadu mid ku sugan xadiis baa soo arooray tilmaamaya inta ugu dambaysaa barakadu ku suganta inta ugu dambaysa dadka qaarkood waxay siiyaanba dee xoolahay siiyaan intii ugu dambaysay xoolahay siinaya ama waaba qubayaanba ya kuwa qubaya ka sii daran xadiiska toddoba boqol iyo siddeed iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo toddobiyo lixdane wa can saciid ibn alxaarisi annahu sa'ala jaabiran radia allahu canhu can ilwuduu saciid ibn alxaaris wuxuu weydiiyey jaabir ibni cabdillaahi ayuu su'aalay can ilwuduu'i weysada ayuu weydiiyey alwaduu iyo alwuduu baa kala jira alwaduu biyaha lagu weyse qaata laftoodaa la yidhaahdaa marka waaw waa la kordhigo alwudu'na waa weysaysiga waa masderkii waa weysaysiga wey waa ficilka la samaynayo oo lagu weyso qaadanayo ya marka waxaa la su'aalay wadu' ma aha waa wuduu waawgu waa godan yahy nusqadan hayo waaba kordhigaysa waa qalad sax maa wuxuu weydiiyey canilwuduu'i weysada ayuu weydiiyey la weysaysanaayo laga weysaysanayo ama laga weyse qaadanayo mima masat innaaru waxay dabtaabto laga weyso qaadanayo laga weysaysanayo ayuu jaabir weydiiyey yani wixii dabtaabto ma laga weysaysanaya faqaala laa faqaala wuxuu uhi jaabir laa maya lagama weysaysanayo qad kunnaa waxaanu ahaan jirnay jaabir baa odhanaya zamana anabiyi sala allahu alayh wasalam wakhtigii nebiga laa najidu mila dalika alطacaami ila qaliila laa najidu qaaraan helin baanu ahayn mila dalika alطacaami cuntadaasoo kale qaaraan helin baanu ahayn cuntadaa dabku taabtay ilaa qaliilan wakhti yar mooyaane wakhti kale maanu heli jirin fa idaa naxnu wajadnaahu haddaannu hello cuntadaa dabku taabtay lam yakun lanaa manaadiil nooma sugnaan jirin wax tuwaalli nooma sugnaan jirin tuwaallo aan iskaga masaxno maanu lahayn ilaa akuffanaa wa sawaacidanaa wa aqdaamanaa laakina akuffanaa wa sawaacidanaa wa aqdaamanaa kaanat lana istisnaagu waa munqatic waayo dee jidhkoodu tuwaalle ma aha tuwaalka dhabtaa ah waa la yaqaannaa waa tuwaalkan dee maradaa ah weeye ilaa kufana ha yeeshee cukuradayada yacnii gacmaha inta jaraqsatayda ka horraysa ilaa akufanaa ay laakina akufanaa ha yeeshee cukuradayada waa kafafkayaga waa inta jalaqsatayda ka horraysa ee baabacada iyo faruhuba ku jiraan xagga sarena ay raacdo wa sawaacidanaa iyo dhudhumadayada wa aqdaamana iyo addimadayada ayaa noo sugnaataan marin jirray uma nusallii intaa dabeedna waa tukan jiray walaa natawada'u maanu weysaysan jirin waxaannu tukan jiray walxaal laa natawada'u naxnu laa natawada'u aanaan weysaysan ayaannu markaa tukan jiray yacnii weysadeedii horeaanu ku tukan jiray rawahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa waxaad dabku taabtaan inaanay weysada jebin axaadiis horaa jirtay oo markaa in laga weysaysan jiray waagii hore laakiin markii dambe waa la nasakhay oo waxa lo wixii dabtaabto noocu doonaba ha noqdee xilligii hore waa laga weysaysan jiray markii dambe nebigu wuxuu ku dambeeyey markii dambe inaan laga weysaysan wixii dabtaabto waa tii uu jaabir ibni cabdillaahi laftiisu uu lahaa kaana aakhira alamrayni min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam tarku alwuduu'i mima massat innaar yacni labada arrin kii dambeeyey wuxuu ahaan jiray ama labadiisi ficil nebiga calayhi salaatu wasalaam kii sii dambeeyey wuxuu ahaan jiray in weysada layska daayo aan laga weyse qaadan wixii dabtaabto xilli waa ka weysaysan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii dabtaabto hadduu cuno shay dabtaabtay waa ka weysaysan jiray xillina kama weysaysan jirin laakiin labada waxa dambaysay inaanu ka weysaysan idan inaan laga weysaysan wixii dabtaabto ayaa naasikhi ah in laga weysaystaana wuxuu noqonayaa mansuukh mid la nasakhay buu noqonayaa oo xukunkaa la zuuliyey marka labadii ficil mid ahaan baa uu sheegay jaabiro kii dambeeyuu sheegay laakiin kii horreeyey xadiiskan kuma sheegin lakiin xadiiskaa kale ku sheegay ma laga qaadanayaa kaana aakhir alamrayni min rasuuli sala allahu aleyh wasalam tarku lwuduu'i mima massat innaar Ah, labadaba ama lama wada kordhigaayo ama lama wada godaaye tarku iyo aakhira taad goddo mooye ta kale waa in la kordhigaa dad aakhiru tidhaahdo tarka waa inaad tidhahda dambe dad aakhira tidhaahdana tarku waa inaa tidhahdaa tarkiga waayahay xadiiskan ma laga qaadanayaa hilibka geela inaan laga weysaysanayn waayo xadiis soo aroortaa jirtoo sheegaysaa tawada'uu min luxuumi libil walaa tawada'uu min luxumi alghanam hilibka geela ka weysaysta hilibka adhiga ha ka weysaysanina bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen eh, hilibka geela in laga weysaystaa wuxuu ka mid yahay mansuukhii la nasakhay buu ka mid yahay maadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu markii dambe aynay ka weysaysan jirin wixii dabtaabto eh, hilibka geelu wuxuu noqonayaa waxyaalihii aan laga weysaysan jirin bay soo gelays waayo cumuumkaasi ka mid yihiin laakiin sida saxiixa ah xadiiska caamkaahi nasakhi maayo xadiiska khaaska ah ujeeddada la yidhi uga weysaysta hilibka geelana ma aha inuu dabtaabtay aawadii ma aha ee waa hilib geelnimada weeye waa inuu hilib geel yahay ka aawadi wey xukunkanna inuu ka dambeeyey xukunkii ku saabsanaa waxa dabtaabto weysaysiga laga weysaysanayo xukun ka dambeeyey inuu yahay waxaa caddaynaya kala saarka la kala saaray hilibka adhiga iyo hilibka geela oo isla xadiiska uu sheegaayo tawada'uu min luxuumi alibil walaa tawada'uu min luxuumi alghanam ilaa hadduu xukunkii hore ee markaa horreeye yahay hilibka geel iyo hilibka adhiga labadaba waxaa la odhan lahaa ka wada weysaystaa loodhan lahaa xadiiskani waa kala saarayaayoo hilibka adhiga ha ka weysaysanina hilibka geela ka weysaysta marka waa xukun khaas ah ee xukunkii caamka ahaaye wixii dabtaabtay in laga weysaysanayey waagii hore ku saabsanaa inay saa samayn jireen ee xukunkaasi uu mar jiri jiray waa xukun ka dambeeyey weeye waa xukun gaar oo khaas ah bidaliil in la kala farqiyey hilibkii adhigi iyo hilibkii geela laba xadiis baana ku soo arooro mid waa kaa midna waa xadiiska kale tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam in la su'aalo lagu yidhi anatawada'u min luxuumi ilibil ma ka weysaysanaa hilibka geela qaala nacam qaala an natawada'u min luxuumi alghanam ma ka weysaysannaa hilibka ariga qaala in shi'ta haddaad doonto ka weysayso waxaa jirta sheeko yar oo soomaalida ku faaftay dhexdeeda ay yidhaahdaan waxa weeye ninbaa markaa neefi ka timi oo jamac baa la joogay oo ninkii baa ka xishooday inuu kaco oo dabeedna markaasaa hilib geella waa la cunay oo markaasaa nebigu yidhi bay yidhaahdeen dhammaan weysaysta wixii hilib geel cunayo weysaysta ya taasi waa waxyaala aan jirin weeye ashay ka beralay faaftay been fakatay wey been fakatay weeyaan yaan lagu kadsoomay laba xadiis baa ku soo arooray xadiisna waa la su'aalayaa nebiga hilibka adhiga ma ka weysaysanaa hilibka geela ma ka weysaysanaa markaasuu midna yidhi ka weysaysta midna uu yidhi haddaad doonto ka weysayso bimacnaa laazim kuguma aha midna uu amar ku bixiyey ka weysaysa xadiiskan kalena waa kala farqiyey tawada'uu min luxumi alibil walaa tawada'uu min luxumi alqanam xukum caam ah hilibka geela ka weysaysta ka adhiga ha ka weysaysanina imaamu shaafici xadiiskaas waagaa sixadiisa uma caddaan wuxuu yihi xadiiskaasi hadduu asaxo nebiga ka sugnaado waan ku tegayaa oo sida uu sheegayaan qaadanaya in hilibka geelu weysada jebiyo laakiin markii waxaan u caddaan xadiisku inuu saxiix yahay alimaamu albayhaqi naasiru lmadhab waxau yihi qad saxa bilaa rayb shakila'aan buu xadiisku asaxay hatay yidhaahdaan culammada qaarkood cid wale oo shaafici ahayba shaafici mannu ku leeyahay marka laga reebo bayhaqi bayhaqi isagaa shaafici manno ku leh waayo madhabkiisiiba u gargaaray aw nusriyey iska la tanazul cibaarada caynkaasi shaki waxaan lahay inuu manno ku leeyahay inuu shaafici manno ku leeyahy shaki lahay waayo intuu madhabka u qabtay intuu isagu ku intifaaca ka badan intuu isagu ku intifaacay ayaa ka badan alimaamu nawowi sharaxa saxiixu muslim waxa uu tilmaamayaa in la yidhaahdo xadiidka caamkaabaa nasakhay xadiidka sheegaya tawada'u min luxuumi libil hilibka geela ka weysaysta wuxuu odhanayaa baatil weeye waayo waxay ku dhisan tahay caamkii inuu khaas nasakhayo waana baatil taas shay baatila weeye caamku khaas ma nasakhayo waayo waxaa la yaqaanaa markaan leeyahay daliilkani waa mansuukho waa la nasakhay kanna waa naasikh waa in si kaleoo lagu kulmiyo la garan waayey haddii kulmi ka suurogeli waayo la kulmiyaa markaasaa naskhiu imanaya wa ilaa jamciga ka horeeya caamka iyo khaaskana waa la jamcin kara waa la ysku khasisayaa uun waljamcu waajibun mata maa amkana ila falilakhiiri naskhu muyiina jamcu waa waajib hadduu suuro galo hadduu jamcigu suuro geli waayona ka dambaa markaa naasikh noqonaya ka horena mansuukh buu noqonaya oo ka dambaa lagu camal falaya kada ta kale hilibgeelnimada weeye xaaladdu iyo dab inuu taabtay maaha farqina waxaan kala lahayn in markaa dab markaa lagu dubo ama lagu kariyo iyo in marka aan dabba la taabsiin ila waxaa dhici karta hilibkii geela markaysaga haddii la doono dabba inaan la taabsiinin qadiid u noqdeen qadiidku muxuu ahaa qadiidku wuxuu ahaa hilibka markaysaga in la saafo oo qoraxda lagu qallajiyo inta markaysaga si daqiiqa oo yani yar loo saafo qoraxda loo dhigayaa dabeedna qoraxdaa kulul ayaa qallajinaysa jeermiskiiyo waxaa ka dilays saasaa lagu cuni karaa markii xadiiskii ku soo arooray ana bnu imra'atin min qurayshin ta'kulu lqadiid nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam mar alle markuu nebiga arkay buu kurbaday ya waa jareeyey ninkii waa kurbaday markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hawin calaa nafsik naftaada shiddada ka yaree lastu bimalik boqor ma ihi ana bnu imra'atin min quraysh ta'kulu lqadiid qof dumaroo quraysha ah ayaa i dhashay oo hilibkaa qallalanee markaa qoraxda loo dhigay ee aan dabba la taabsiin ee qoraxda lagu qallajiyey cuntaa ayaa i dhashay buuli ee shiddada naftaada ka yaree xadiidku wuxuu kaloo tilmaamayaa saxaabadii inay sheegeen cuntada markaa la kariyo ama dab la taabsiiyo intay helaanba inay yarayd yacni gaajo daran baa jirtay yacni timirta iyobaa wakhtiyada qaarkood la cuni jiray oo inta timir la cunaa ka badnayd inta waxa weeye markaa wax la karsado ama wax dab taabtay la isticmaalo hatay caaisha odhanaysay guryaha nebiga calayhi salaatu wasalaam laba bilood oo dhammaystiran baa wakhtiyada qaarkood aan daba lagu shidi jirin hadda waa laba bilood shahrayn maxaa cuni jirteen baa la yidhi waxay tii al aswadaan labada madmadow waa biyo iyo timir biyo iyo timir marka markaannu hello buu yidhi jaabir yacni wax dabtaabtay markaanu hello intaan cunno ayaa tuwaal kalena maanu lahayne jidhkayagaannu marin jirin annagaa ismarin jiray deedna saasaannu ku tukan jirin sidaas ayaannu ku tukan jiray waxaa laga qaadanayaa ruuxu hadduu tuwaal waayo inuu jidhkiisa inuu mariyaa inay fiican tahay baa laga qaadanaya baabka boqol iyo toban baabu taksiir ilaydi cala atacaam gacmaha in lagu badiyo cuntada oo gacmo badan cuntadii ay weelkii gacanta geliyaan yacnii in la wada cunaa inay fiican tahay oo gacmihii lagu badiyo xadiiska toddoba boqol iyo sagaal iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo siddeed iyo lixdani can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi waxau yidhi tacaamu lisnayni acaamul inayni odhan maysid waayo hamsada qaci ka dhigaysa marka hamsaduna qaci maaha wasli laam hoos dhigan baad akrinaysaa oo sada lagu dhufanayo sada lagu reebayo acaamu linayni acaamul inayn haddaad tidhahdo hamsadii oo wasli ahayd baad qaci akhrinaysaa waana ala acaamu linayni marka la akhrinaayo qofku wuxuu moodayaa in marka acaamul inayni la ahrinayo acaamul inayni kaafi halaasa laba cuntaday cunaan ee deeqda kaafi halaasa saddex bay kaafinaysa wa dacaamu halaasati saddex cuntada marka ay cunaan ee cuntada saddex loogu talagalayna kaafi larbaca afar bay kaafinaysa afar bay ku filaanaysa muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay bal hadda xadiiska kalena aanu ahrino xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo sagaal iyo lixdan wa can jaabirin radia allahu canhu qaala samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul jaabir waxau ihi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo ayaan maqlay tacaamu lwaaxid yakfi lisnayn tacaamu lwaaxidi mid cuntada loogu talagalay yakfi lisnayn labay kaafinaysaa wa tacaamul isnayni laba cuntada loogu talagalayna yakfi alarbaca afar bay kaafinaysaa wa tacaamualarbacati afar cuntada loogu talagalayna yakfi amaaniya sideed bay kaafinaysaa waa laba laab rawaahu muslim muslim baa soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna waxa uu tilmaamayaa labadan xadiis cuntadii cid loogu talagalay ama cid dherginaysay dadka badani inay wada cuni karaan buu xadiisku tilmaamaya marka waa boorrin laynoogu boorrinaayo in cuntadii la wada cuno oo cid markaa kale markaa loo yeedho oo ciddaasi marka waxa la nala cuna ta kale waxaa laga qaadanayaa kulanka cuntada lagu kulmo oo dad badani ay wada cunaan baraka inay ku jirto oo qofku markuu keligii cunayo baraka aanu ka helayn ayay markuu cid wada cunayaan uu ka helayaa barakada ku soo degaysa waxay ku xidhan tahay calaa qadri inta markaa soo xaadirta ee gacanta wada gelinaysa wada cunaysa taasay markaa ku xidhan tahay barakadu sidaas aawadeed inay fiican tahay in la wada cuno baa laga qaadanay in la wada cuno inay fiican tahay baa laga qaadanaya marka baabu taksiir ilaydi cala acaam siduu u baabaysta waa sidaas marka la waa kaafinaysaana muraadku ma aha inay dee dherginayso ee waxaweye waxay ka kaafinaysaa inay yacni waxaweyaan nafcigii cuntada uu ka rabay inay kaga fillaato gaajadii inay ka reebto dhibtii inay ka reebto yacni cunto marka waxaa ku filan oo jidhkiisu quwadii uu u baahnaa uu ka helayo inay noqonayso ya xadiiska hore wuxuu sheegayaa mar walba mid unbaa lagu darayaa tacaamu lisnaini kaa fi alaaa wa tacaamu salaasati kaa fi larbaca marka kaasi wuxuu tilmaamayaa dadka marka waxaweye kale lagu soo darayo waa la yareeyey waa la koobay yacni mid kale in lagu soo darno waa kaafinaysaa labanlaab in laga dhigana waa kaafinaysa walow kifaayadu farqa ha u dhexeeyo oo waxaa laga yaabaa dee qaarkood inay dhergisaba ama ay iskaba dhereg iskaga dhowaadaan qaarna waxaa dhici karta qadar kifaaya ah oo gaajadii ka reebaysa inay noqoto marka cuntada loogu talagalay laba afar marka la yidhahdo aan wada cunno dee gaajadii bay markaa ka reebaysaa ka kaafinaysa markay afar ahaayeenoo markaa siddeed laga dhigo dee qadar ku filan oo bimacnaa waxaweeye gaajadii ka bi'inaysa awood ay ka helayaan kifaayada noocaasi uga helayaan laakiin hadday noqoto marka waxa weeye saddex markay ahaayeen oo saddex loogu talagalay cuntada oo mid lagu soo daro afar laga dhigo waxaa laga yaabaa dherag dee inay iska noqoto ama marka waxa dherag wax ku dhow waayo marka hore haddii loogu talagala saddexdu inay ka dhergaan dee afartii markaysaa marka ama dherega bay ku dhowaanayaan ama waa ka dhergayaan qofka keliya ku biiray wax badan marka ma dhicinayo marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal nafla qaybsiga iyo marka cuntada in lagu kulmo oo lagu ururo ayaa laga qaadanaya baabka boqol iyo koob iyo toban baabu adabi shurbi wa tanafusi alaaan khaarij alinaa cabbitaanka wax la cabbayo aadaabteeda baabkeedii weeye iyo wastixbaabi tanafus in la neefsado jeclaysiga la jeclaysanayo la sunnaynayo salaasan saddex goor la neefsado marka wax la cabbaayo khaarij alinaa meel weelka ka baxsan lagu neefsado intuu wax cabbayo neeftii wuu isku xidhayaa isagoo cabbitaankii wado weelkii afka ku haya neeftii ma wadayo neefsigii uu neefsanayey neeftii waa isku xidhayaa dabeedna wuu cabbayaa dabeedna waa joojinayaa weelkii buu gees markaa uga leexinayaa sankiisii dabeedna u neefsanaya mar labaad buu haddana kusoo noqonaya yacni saasuu cabbayay iyo wastixbaabi tanafusi in la neefsadaa inay sunno tahay oo la jeclaysanayo salaasan saddex goor la neefsadaa khaarij alinaa meel weelka ka baxsan lagu neefsadaa ay sunnatoo la jeclaysanayo wa karaahiyati tanafusi fiih iyo in weelka gudihiisa lagu neefsadaa inay makruuh taho la karaahiyaystay oo mid laga fiican yahay ay tahay sunnadiina khilaafsan sharcan bay makruuh tahay iyo waistixbaabi idaarati alinaa'i iyo weelka in la wareejiyo inay sunno tahay oo la jeclaysanayo cala alaymani ka midigta xiga laga wareejiyo fal aymani ka kale midigta ku sii xiga laga wareejiyo la mariyo bacda almubtadi'i kii bilaabay dabadii yacnii shaksiga bilaabay marka laga yimaado wixii dambe waxaa laga wadayaa midigtaa laga wadaya laga wareejinaya xadiiska toddoba boqol iyo koob iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo toddobaatan can anasin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam anas wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam kaana yatanafasu fi sharaabi alaaa kaana yatanafasu wuxuu ahaan jiray mid ku neefsada fi sharaabi yacnii cabitaanka uu sharaabka cabbaayo muddada uu sharaabka cabbaayo gudaheeda wuxuu neefsan jiray salaasan saddex goor fii sharaabina loogama jeedo daakhilka sharaabka uu cabbayo inuu ku neefsanayo ee waxaa laga tilmaamayaa fii muddati shurbi sharaab yacnii sharaabka wakhtigu cabbaayo muddadeeda wakhtigaa gudihiisuu neefsan jiray salaasan saddex goor laakiin wuxuu ku neefsan jiray weelka meel ka baxsan khaarij alinaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay yacnii wuxuu u jeedaa yatanafasu waa neefsanaya khaarij alinaa weelka dabaddiisa ayuu ku neefsan jiray oo xadiiska soo socda si aan uga hor iman muraadka lagu xambaarayaa waa inuu weelka dabaddiisa ku neefsan jiray marka xadiiska soo socda ma diidaayo macnaha uu sheegaayo xadiiskani ka hor iman maayo xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa waa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka waxaa laga soo wariyey inuu yidhi laa tashrabuu waaxidan ka shurbi albaciir laa tashrabuha cabbina waaxidan ay shurban waaxidan yacni marka cabbitaan mar qura ah ha cabbina ka shurbi albaciir sida markaa neefka geeli wax u cabbo oo kale ha u cabbina albaciir waxa la yidhaha waa tuludda geela baa la yidhahdaa yacni markaa lab iyo dhadig mid walba albaciir waa la yidhaahdaa luqada carbeeda asalka asaasaa la yidhahdaa laakiin curfi dambey ku caanbaxday in awrka khaas ahaan albaciir la yidhaahdo awrka la yidhahdo laakiin asaalatan kuma gaar ahayn awrka yacni awr iyo halba albaciir baa la odhan jiray tulud bay la macno tahay albaciir yacni saas waa sida asalka laakiin waa curfi xaadisa oo soo darriyey in awrka lagu gaar yeelo waxay la mid tahay erayga walad walad luqada carbeeda asalkaa waxaa loo isticmaalaa waa mid la dhalay waa mawluud waa facal bimacnaa mafcuul marka inanku waa walad inantuna waa walad labada mid walba waa walad laakiin curfigii dambaa wuxuu ku gaar yeelay in isticmaalkii loo badiyey walad marka la in inanka loo jeedo oo binti muqaabil u yahay ya laakiin sidaa asaalatan ma ahayn ya ma ittakhada allahu min waladin labyo dhadigba waa lagu nafinayaa labyo dhadigba waa lagu nafinaya waa mid la dhaala yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari milu xadi lunhayayn ya walaakin ishrabuu ha yeeshe cabba masnaa labalaba cabba waxaa loo jeedaa labalaba goor neefsada markaa cabbaysaan wa hulaasa iyo saddex saddex goor yacni cabba saddex saddex goor neefsada qurqura hal maraha ku cabbina wasammuu idaa antum sharibtum wasammuu magaca ilaahay magacaaboo bismi illaahi dhaha idaa antum sharibtum markaa cabbaysaan markaad doonaysaan ina cabtaan waxmaduu ilaahay mahadiya idaa antum rafactum marka weelka qaadaan oo bimacnaa ka faaruqdaanna markaana ilaahay u mahadnaqa ama cabbitaankiinna markaa sare uga qaadaan weelka ilaahay mahadiya yani markaa ka faaruqdaan cabbitaankii rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey waqaala qaala xasan imaam nawowi wuxuu nisbeeyey xadiiska inuu tirmidi taxsiiniyey waxay se culamo kale ka soo naqliyeen kollay sunanada tirmidiga taabacanna qaarkood lagu taabacay sidaasi ka duwan xadiisun ghariib inuu yidhi aanu xasan raacin dabcadaha tirmidiga qaarkood waxay ugu taallaa sidaas ahlu cilmiga qaarkoodna sidaasay uga soo rareen inuu xadiiska istiqhraabay oo yidhi xadiisun ghariib aanu xasan ka odhan sida dabcadaha qaarkood weliba ay igu qoran tahayna waxa uu tilmaamayaaba inuu daciif yahay oo culammada qaarkood waxay sheegeen sheekh albani iyo culamo kaleba waxay tilmaameen tirmidi hadduu ghariib keliya ku gaabsado aan wax kala raacin istilaaxiisa khaaskii waxa weeyaan inuu u jeedo xadiisku waa daciif hadduu xasanun hariib yidhaahdo ama saxiixun hariibun uu yidhaahdo ama xasanun saxiixun hariibun uu yidhaahdo gharaabada markaa ugama jeedo tadciif ugama jeedo laakiin istiqraa' iyo tatabuc waxaa lagu ogaaday hariib keliya hadduu tirmidi yidhaahdo aanu xasan iyo saxiix midnaba ku darin inuu uga jeedo waa daciif saa sheekh albaani iyo culamo kaleba waa sheegeen wailaa ilaa asaaratan hariib lama mid ahaa daciif lama mid ahaa laakiin ciddii istilaax gaara leh istilaax waa loo xafidaa marka tirmidiga daabacan waxaa ku yaalla dabcadaha qaarkood kolley inuu yidhi xadiisun hariibun wayaziid ibnu sinaan aljazari huwa abu farwata aruhaawi nin daciifa ku jirana weliba wuu sheegayoo wuxuu yidhi yaziid ibnu sinaan aljazari oo sanadka xadiiska ku jira waa abu farwata aruhaawi weeyi ninkaasina macruuf wuxuu ku yahay inuu daciif yahay marka xadiisun ariib intuu yidhi buu intaana raaciyey marka taas waa qodob culamo eh, kalena waa daciifiyeen xadiidka waxaa ka mida ah ibnu qataan alfasi baa ka mida ah, kitaabkiisa iyo ihaam waxau ihi ibnu cataa ibnu abi rabaax waa majhuul oo waa mubham oo inanka lama garanayo ibnu cataa abu farwa isaguna waa daciif bacdi kale waxay raaciyeen cillo saddexaad oo ah abu farwa isagoo daciif ah haddana xadiidku inuu isku khilaafay oo siyaaro kala duwan uu soo wariyey waxaa kaloo daciifiyey ibnu xajar fatxulbaarida waxaa kaloo daciifiyey albaani marka xadiiskani waa daciif nebiga calayhi salaatu wasalaam kama sugna laakiin macnaha ku saabsan in waxa weeye marka wax la cabbaayo in la neefsado oo saddex goor marka la neefsado aan mar keliya qurquro hal mara lagu cabbin dee axaadiis kalena ku soo aragnay oo nebigu ficil ahaan calayhi salaatu wasalaam waa u sameeyey in marka waxa weeye uu neefsan jiray oo kala goyn jiray cabbitaanka yacni markaa googoyn jiray marka sunnadu waxay tahay waa inaan qurquro hal mare lagu cabbin ee la kala googooyo weelka gudihiisana waa inaan lagu neefsan ee dabadiisa lagu neefsadaa in magaca ilaahay lagu bilaabo xamdinaqna lagu khatimana dee adilada kale waa laga qaadanaya xadiiska toddoba boqol iyo saddex iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo labiyo toddobaatani wa can abi qataadata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalam abi qataada waxa uu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam nahaa an yutanafasa fi linaa inuu reebay weelka gudihiisa in lagu neefsado nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu reebay oo sidaa diiday oo yidhi ku neefsanina weelka gudihiisa markaa wax cabaysaan muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay haddaba axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana yatanafasu fi linaa'i alaaan weelka gudihiisa weelku ku neefsan jiray yacni cabitaanka uu sharaabka cabayuu ku neefsan jiray saddex goor daahirka xadiisku muxuu sheegayaa ana rasuula allahi sala allahu alay waslam kaana yatanafasu fi linaa'i alaaan kii aynu soo marrayna waa la macne eh ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam kaana yatanafasu fi sharaabi alaaan marka xadiiska isma weelka gudihiisa ayaa lagu neefsan iyo sharaabka markuu cabbaayo saddex goor neefsan jiray marka kaana yatanafasu fi linaa'i alaaan iyo eh, fi sharaabi alaaan muraadka looga jeedaa waxa weeyaan wakhtigu cabbaayo gudaheeduu neefsan jiraa laga tilmaamayaa ee daakhilka weelku ku neefsan jiray muraadku maaha ee muddada uu sharaabka cabbayo muddadaa gudaheeduu neefsan jiray laakiin meeshuu ku neefsan jiray xadiiska kala caddaynayee waxay noqonaysaa markaa debadda weelka inuu ku neefsan jiray waana inoo iman doonaa xadiiska tilmaamaya fa abini alqadaxa idan can fiik markii la yidhi weelka gudihiisaa ku neefsan oo neeftaadii weelka iyo inay sharaabka ku dhicin ayuu wuxuu yidhi hal mar keliya wuu inoo iman doonaa xadiiskuya insha allah hal neef si keliya ku dhergi maayo fa abini ilqadaxa idan can fiik yacni weelka afkaaga ka goog oo ka foge oo deed markaa neefso neefsoo meel weelkii ka baxsan ku neefso marka xadiiska daahirkiisa ha u qaadanin inuu daakhil alinaa ku neefsan jiray ee waxaa laga tilmaamaya muddada uu cabbaayo gudaheeduu neefsan jiray laakiin khaarij alinaa buu ku neefsan jiray muraadku waa saas yadaa weeye sida u caddeeyeen labada xadiisna marka iska hor iman maayaane way kulmayaan adilada in la kulmiyana waa tahay waxaa la mid ay culammada qaarkood yidhaahdeen xadiidka saxiixa ee sheegaya ina ibraahiima ibna rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam maata fi thadyi inankii ibraahim la odhan jiray nebigu uu dhalay calayhi salaatu wasalaam inay nebi ahaa maata fi thadyi naaska gudihiisu ku dhintay maxaa loo jeedaa yacni waxa wuxuu dhintay fi radaac naas nuugga gudihiisu ku dhintaa laga tilmaamayaa muddadii uu naaska jaqeeyey ay fii muddati radaac ya daahirka maxaa la yidhi fi thadyi buu ku dhintay laakiin fi thadyi buu ku dhintay muraadkeedu waa maxay waa fii muddati radaac ilmuhu markuu dee waxa weeye naaska jaqayo muddada uu naasnuugga ku jiro dee naaskaa lagu duwaa sow maaha zamankaa gudihiisuu dhintaa laga tilmaamaya isagoo naaska afka loogu hayuu dhintay muraadku maaha waa fii muddati radaac baa laga tilmaamaya kanna waa fii muddati shurbihi muddadu cabbaayey gudaheeda ayuu neefsanayay saddex goor laakiin khaarij alinaa buu ku neefsanayey yacni yutanafasu yacni wuxuu u jeedaa wuxuu reebay in lagu neefsado fii nafsi alinaa weelka gudihiisa in lagu neefsado weelka laftiisa in lagu neefsadu reebay wuxuu fasirayaa ana nabiya sala allahu alay wasalam nahaa an yutanafasa fi linaa ya fi linaa waxaa loo jeedaa fii nafsi linaa ama fii daakhil linaa weelka gudihiisa in lagu neefsaduu nebigu reebay laakiin muddada markaa waxa weeye sharaabka la cabayo gudaheeda in la neefsado debadda lagu neefsado oo reebin ee sidaa nebigu waa amray ya waana sameeyey inuu khaarij alinaa weelka debaddiisa inuu ku neefsaday waana sameeyey marka saas aawadeed macnaha looga jeeda waa saas labada xadiisna iskama hor imanayaan wa can anasin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam utiya bilabanin qad shiba bimaa anas waxa uu sheegay in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam utiya loo keenay bilabanin caana loo keenay caanahaasoo qad shiiba la badhxay bimaa'in biyo lagu badhxay biyaa lagu daray oo lagu badhxay wa can yamiinihi acraabiyun midigtiisana waxaa ku sugan nin reer miyi ah xagga midig nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka fadhiya nin reer miyi ah wa can yasaarihi abubakrin xaggiisa bidixna waxaa ku sugan abubakrin abubakar radia allaahu canhu fashariba waa cabbay nebigu calayhi asalaatu wasalaam canii buu cabbay uma actaa dabeedna wuxuu siiyey alacraabiya kii reer miyiga ahaa buu siiyey wa qaala wuxuu yidhi alaymana faalayman ay acti alaymana waxaan siinayaa ka midigeeyaan siinayaa ee midigta jooga falaymana ka kale midigeeya ee ku soo xiga ayaan siinaya muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay qowluhu shiiba shiiba macnaheedu waxa weeye ay khulida waa lagu khalday yacni waa lagu barxo waa lagu daray yacni saas weeye xagga xarakada mar al aymana loo xarakeeyaa marna waxaa loo xarakeeyaa godaal al aymanu fal aymanu marka la godo waxay noqonaysaa in la yidhaahdo al aymanu axaqu ka midigta fadhiya ayaa u xaq leh ayaa u xaq leh fal aymanu ka kale midigta xiga ayaa isaguna u xaq leh yacnii kuwa midigta fadhiyo laftoodu siday u kala sokeeyaan bay u kala xaqnimo badan yihiin ama al aymanu yuqaddamu ka midigeeyaa la hormarinayaa fal aymanu ka kalee midigeeye ku soo xiga ayaa yuqaddamu la hormarinaya marka la kordhigana waxay noqonaysaa in la yidhaahdo qaddimuu ama actuu yacni siiya ama qadimuu hormariya alaymana ka midigeeya adigu uctiyada marka kole aan qadaray uctiyada waxaa ka fiican in markaa laga dhigo xukum caama oo la yidhahdo midigta hormariya ama actul alaymana falaa imana waxaa siisaan ka midigeeyo midigta xiga dabeedna ka kale ku sii xigay midigta xiga ee siiya actuu baa la qadaraya ama qadimuu xadiiskan waxaa laga qaadanayaa sharaabka iyo ashyaada markaa waxa weeye cuntada iyo sharaabkii ashyaadaasoo kale in dadka loo kala hormarinaayo marka ciddii maqsuudka ahayd la siiyo dabadeed sida ay midigta u kala xigaan midigta waxaa laga tirinayaa marka ciddii maqsuudka ahayd laga gudbo baabkana sheikhu taa waa kugu tilmaamo wuxuu ku yidhi waistixbaabi idaarati alinaa'i cala alaymani falaymani bacda almubtadi'i marka in loo soo wareejiyo weelka yani wax ku jiraan markaa ama wax la cabaya ha noqoto ama wax la cunaye wax la cabayoo kale in loo soo wareejiyo siday markaa midigta u kala xigaan marka laga yimaado ciddii bilowday bacda almubtada'i haddii loo xarakeeyana waxay noqonaysaa ciddii laga bilaabay marka laga yimaado marka ciddaa hore iyadu markaa loo eegi maayo midigtii maqsuudka iyagu ahay ama way dalbatay ama takriimka iyagaa maqsuud ahaayee dadka kale tabac bay ahaayeen markay caynkaa tahay qof baa biyo dalbaday ama sharaab dadkii kalena biyihii inay u baahan yihiin baa muuqatay isagii de markaa maqsuudkaahayd horta waa in la siiyaa bacda daalik waa in midigta isaga marka wixii ka dambeeya laga wadaa ama baabu baaba looga jeedo shakhsigan waa lagu karaamaynayo waa shakhsiga ugu mudnaa marka isaga la siiyo dabadeed baa midigta laga wadayaa laakiin la yidhaahdo waxaweye dacalkaa laga soo bilaabaya markaa dadkii siday u fadhiyaan oo qofka marka waxa weeye bixinaya midigtiisa kaga bilaabaya qofkii maqsuudkaana dhexda marka uu ku jiro taasi khalad bay noqonaysa haddii uu marka isagu dee uu markaa doonayo dadka inuu wada siiyo oo qof gaari aanu maqsuud ahayn markaa dee midigtiisu kaga soo bilaabaya laakiin qof gaari hadduu maqsuud yahay ama talabka ha aado ama takriimkaba isagu ha ku horreeye marka isaga la siiyo dabadeed baa wixii ka dambeeya midigta laga wadaya markaasaa midigtiisa laga wadaya xadiiskanna masalada daliil buu u yahay oo ku saabsan yahy marka waxyaalaha ku saabsan ama cuntada ha noqoto ama sharaabkaiyo ashyaadaas yani marka ayaa saa lagu samaynay ama hadalka markay noqoto hadalka waxa weeye haddii dadku ay maqaasid kala duwan iyo dana kala duwan ay leeyihiin siday u soo kala horreeyeen bay u kala xaqnimo badan yihiin midigta laga eegi maayo hadday soo kala horreeyeen alasbaq faalasbaq alawal falawal siday u kala horreeyeen bay u kala hadlayaan waa hadday dano kala duwan wataan ciddii isku dan wadatana oo dan keliyalana waxaa la odhanaya markaana kabir kabir oo alabar falabar qofba qofku ka weyn yahay baa lagu horraysiinaya hadalka oo markii waxa weeye ninkii saxaabiga la dilay markaa saxaabadiiba qaraabada ahayd ay yimaadeen ayaa waxaa doonay ninkii ugu yaraabaa doonay inuu hadlo markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kabir kabir yacni ninka weyn weyne bimacnaa isaga hadalka sii waa markay dan u wada socdaan oo isku dan yihiin baa ka weyn la hormarinaya laakiin hadday dana kala duwan wataan alasbaq falasbaq sida loo kala horreeyey weeye kanaa weyne isaga markaas sii maaha kanbaa u xaq leh soo horreeyey yani mashaayikhda marka su'aalaha la weydiinaya laftoodu waa saas haddii waxa weeye markaa qofkii soo horreeyey waa in markaa isagu oo hadalka ku horreeyaa su'aasha ku horreeyaa haddii waxa weeye ay noqoto mid ka dambeeyey in la doonaayo in markaa loo gudbiyo waa in laga idan qaataa isagii waa in laga idan qaataa waayahay xadiidka toddoba boqol iyo xadiiska can sahli bni sacdin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam utiya bisharaab nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo keenay wax la cabbaa loo keenay fa shariba waa cabbay nebigu calayhi salaatu wasalaam minhu sharaabkii wax ka miduu cabbay wa can yamiinihi midigtiisana waxaa ku sugnaa hulaamun wiil baa ku sugnaa wa can yamiinihi nebiga calayhi salaatu wasalaam midigtiisa waxaa ku sugnaa hulaamun wiil baa ku sugnaa wiilkaas sida riwaayaadka qaarkood ay caddeeyeen waa cabdulahi bnu cabbaas sheikhuna waaba inoo sheegi doonaa cabdullahi bnu cabbaas buu ahaa wa can yasaarihi xaggiisa bidixna waxaa ku sugnayd xaggiisa bidix nabiga calayhi salaatu wasalaam xagga bidix waxaa ka joogay oo kaga sugnaa ashyaakhun odayaal yani rag waaweyn oo odayaala faqaala lilghulaami qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lilghulaami wiilkii wuxuu ku yidhi ata'danu lii an uctiya haaulaa ata'danu lii may idmaysaa may oggolaanaysaa an ucdiya inaan siiyo haa haaulaa'i kuwaasi inaan siiyo may oggolaanaysaa may idmaysaa fa qaala alghulaamu wiilkii wuxuu yidhi laa wallaah kuma oggolaanayo allah baan ku dhaartaye kuu oggolaan maayo iyaga in lagu hormariyo laa uusiru binasiibii minka axada laa uuhiru ma doorbidaayo binasiibii minka nasiibkaygii ma doorbidaayo xaal nasiibkaygaasi minka adiga xaggaaga ka ahaaday axadan cidnaba ma doorbidayo ma hormarinayo iisaar ma samaynayo xaqii aan lahaa oo ahaa markaysaga nasiibkan adiga kaa helayo inaan markaa sharaabka ugu horreeyo halkii aad ka cabtay aan afka saaro anigu ka cabbo barakada halkaas aan ka raadinayo cid kaloo naftayda naf kale aan ka hormarinayaa ma jiro yaa yacani markaa ma idmayo arrinkii dee tabaruk iyo ashyaa kalu gala yaa maaha marka waxaweye sharaab jacayl inuu marka cabdullahi bnu cabbaas sidan marka u leeyahay wuxuu u lahaa yacni barakadaas nebiga laga barakaysanayo oo markuu sharaab nebigu cabbay oo weelku ku cabbay markaysaga cid kale loo dhiibaayo dee saxaabadu waxay samayn jireen halkii nebigu ka cabbay ee afka saaray ayaa tabarrukay ka barakaysanayaan ay saari jireen ya isla bartii la raadsan jireen marka waxa weye dee tabarrugaa in looga horreeyo dee ma doonaayo cid kale markaysa marka waxan ay uga horrayso fatallahu rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam waa dhigay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam sharaabkii weelkii sharaabku ku jiray fii yadihi inankii gacantiisa ayuu markaa dhigay oo u dhiibey macnaa cbdullahi bni cabbaas buu dhiibey muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay qowluhu fatallahu tallahu macnaheedu waxa weeyaan ay wadacahu waa dhigay falama aslama watallahu liljabiini qur'aanka waata ku timi wa hada alghulaamu wiilkanna huwa bnu cabbaasin cabdullahi bnu cabbaas weeye radia allaahu canhuma xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa isla xadiidkii hore intuu tilmaamayo waa tilmaamaya ziyaado kalena waa sheegaya oo wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sharaabkii loo keenay isagu inu cabbay dad baanu dhex fadhiyaayoo midig iyo bidixba waa laga xigaa haddana maca daalik markaysaga qofkii sharaabka dhiibaayey ma odhan adigu midigtaada kaga bilow ma odhan nebigu waxa weye sharaabkii waa qaatay dabeedna waa cabbay markuu cabbay dabadeed ayuu marka waxa sunnadii midigta ahayd alayman falayman oo nebigu doonayaa inuu ku fuliyo marka nebiga midigtiisii waxaa fadhiya inan yar baa fadhiya oo cabdulaahi bni cabbaas markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday markaasuu qaangaadh noqday ama sigaya inuu qaangaadh noqdo ya yacni waxa weye culamada qaarkood waxay yidhaahdeen kaana yunaahizu lbuluq qaangaadhnimada waa sigayey laakiin riwaayo laga soo wariyey cabdulahi bni cabbaas waxay sheegaysaa markaa inuu qaangaadh ahaa oo wuxuu yidhi marka carruurta waxaa la gudi jiray inamada waxaa la gudi jiray marka ay qaan gaadhaan markii nebigu dhintayna waan gudnaa buuri markii nebigu dhintayna calayhi salaatu wasalaam waan gudnaa buuri marka markaasuu qaangaadhay marka dee xaaladda nebigu nool yahay calayhi salaatu wasalaam qaangaadhnimadii waaba ka yaryahayba ya haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam ma odhan yacni odayaasha marka ayaa la hormarinaya ma odhan yacnii inanku ha yaraado isagaa u xaq leh mar hadduu u xaq leeyahay dee idan la'aan xaqiisii lama gudbinayo waxaa laga qaadanaya yacnii qofkii weynaa isagoo jooga odayaashii ay joogaan haddii inanka yari uga xaq leeyahay in inanka yar xaqiisa ama la siinayo ama laga idan qaadanayo idankana hadduu markaa isagu ogolaado lagu khasbi maayo lagu jujoobi maayo hadduu ogolaado waxa weeye idankii waa laga qaatay oo marka waa la gudbinaya haddii kale isagaa marka waxa la siinaya waxaa kaloo laga qaadanaya hadduu idmi waayo waa xaqiisii oo yacni eed ma falin saas aawadeed la canaanan maayo daraad samaysayna la odhan maayo nebigu calayhi salaatu wasalaam saad samaysay ma fiicnayn xataa kuma odhan ya waa laga fiicnaa saad samaysay xataa ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo waa xaqiisiyo inuu ka tanaasulo iyo iyo inuu ka tanaasuli waayo inuu idmo iyo inaanu idmin isagaa u xaq lahaa hadduu markaa idmo ixsaan buu sameeyey hadduu idmi waayo dee waxa weeye markaa xumaato ma falin midna waa ixsaan ziyaado ah midna xumaan maahee waa xasan waa shay markaa mubaaxa u bannaan wey shay mubaaxa u bannaan weeyaan waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam siday saxaabadu aahaartiisa uga barakaysan jireen ayaa looga qaadanaya e yacni marka waxa weye nebiga aahaartiisa yacni marka meeshuu afka saaray iyo yacni marka waxa meeshuu taabtay iyo yacni in laga barakaysan jiray sharaabku cabbee hambeeye iyo in laga barakaysan jiray taasna waa laga qaadanaya baabka boqol iyo labiyo toban baabu karaahati shurbi min fami alqirba wuxuu u baab yahay cabbitaanka in la karaahiyeysanayo u baab yahay laga cabo min fami lqirbati qarbadka naaskiisa afkiisa laga cabo in la karaahiyeystay ayuu u baab yahay oo naxwiha iyo waxa la midka ah iyo waxa la midka ah ee gudahooda waxa ku jira aan la arkaynin in naaska afka la gashado oo deed markii halkaa laga cabo yacni weel markiisa marka daboolanoo marka yacni af yar leh in afka la yska gashado deedna la yska cabo wa naxwiha bay soo gelis sida killi oo kale markaysa marka waxaan afka la gashaday ama markaysa waxaan yacni wax la mida aduu qasabaddu waxaweye gees waa kasoo waa ka shabahaysaa laakiin gees bay kaga duwanaanaysaayo waxay yidhahdeen culammadu waxyaalaha loo diidaayo waxaa ka mida dee waxa ku jira maadaamaan la arkayn waxaaba dhici karta dee bahal inuu galay oo bahal ku jiro qofkii dee markiisa marka wadeedna saa u galo ayaa dhici karta ala kulli xaal qasabada laftooda waqtiyada qaar baa dee wax soo raacaan markaa kolley in afka la gashada ma fiicna waa in wax lagu shubtaa wixii marka aan naas yacni markaa leh yar oo markaa qafilan oo daboolan oo aan markaa la arkayn waxa ka soo bixi doona ta noocaasa in afka la gashado waa laga fiican yahy xaaraan maaha waa laga fiican yahy marka waa shabihi kartaa inkastoo tacliilada ay sheegeen qaarkood aynay ku rumoobayn laakiin waa shabbahaysaa oo shabah bay ku leedahay wa naxwiha wa bayaani annahu karaahatu tanziih iyo caddaynta la caddaynaayo inay karaahatu tanziih tahay ee karaahadu ayna taxriim ahayn ayuu u baab yahay laa taxriimin laa karaahatu taxriimin karaahatu taxriim ma aha xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi saciidin alkhudri radia allaahu canhu abi saciidin alkhudri sacd ibni malik bnu sinaan waxa uu bukhaariyo muslim ka soo wariyeen qaala inuu yidhi nahaa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu reebay can ikhtinaasi alasqiya in waxa weeye qarbaddada naaskooda inta la laabo in afka la gashado ayuu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam reebay alasqiya waa jamcu siqaa siqaaguna waa qarbadka weeyi marka naaskiisii inta la laabo ama la jebiyo in waxaweye afka la gashado yani naaska marka la doonaayo dee marka hore waa xidhan yahay isagoo laaban buu xidhan yahay waa dee qarbad ciddaan aragna sibraarkoo kale weeyaan oo laakiin ka weyn oo biyaha loogu talagalay yani sibraarkoo weyn waa shay harag laga sameeyey oo dee markaysa marka waxa biyaha lagu shubto kaas wey marka naaskii marka hore waa xidhan yahay inta la laabaa markaysa markaa la xidhayaa marka dambe xadhiggii baa laga furaya dabeedna isagoo laaban baa markaysaa la soo dhoweynaya dabeedna afka ayaa la gelinaya afka ayaa la gelinaya marka afka la geliyo ayaa saa loo cabaya taasaa la diidaya muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay yacnii wuxuu u jeedaa ikhtinaaska an tuksara afwaahuha afafkeeda in la jebiyo bimacnaa la laabo wa yushraba minha wax laga cabo ikhtinaas waa erayga mukhanasna laga keena laga soo qaatay mukhanaska waxaa la yidhaha ninka markaa xubnihiisu iska jirjiricsan yihiine codkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo xubnihiisu marka horeba ay iska shabahaan markaa dumarkao kale waxaa jira khilqa ahaan iyo abuur ahaan dad iyagoo aan wax tashabbuhaba isku dayeyn xubnihiisu siduu u dhaqdhaqaaqayo iyo siduu u jirjiricsan yahay iyo sida codkiisu yahay wuxuu shabbahaa dumarkoo kaleu shabahaa cod dumar oo kaleu leeyahay yacni xubnihiisu sida markaa dumarkao kale ayuu markaa yacni u dhaqdhaqaaqayaan yani markaa xarakadiisu shabbahaysa kaasaa mukhanas la yidhahdaa maxaa mukhanas loo yidhi waa litakasurihi wa yani waxa weeye jirjilaaca uu jirjiricsan yahay xoogaa markaysa markaani sida jirkiisu uu laalaabanayo u dhaqdhaqaaqayo yani xarakadii dumarkaoo kale uu shabahayo ayaa mukhanas loogu magacaabay yani khilqatan buu u shabbahaa baa laga tilmaamay marka ikhtinaasku waa asqiyada yani in eh, naaska qarbadka ama sibraarka in la yaro laabo dee afka la geliyo de marka waxa weyaan la doonaayo afka in la geliyo yacni isagoo yaro laaban baa waxaa laga baqayaa hadduu kala baxsan yahay yacni in dee wax soo ka daataan marka isagoo laaban baa laabitaan loo hayaa marka afka la geliyaa markiisa dabeedna kala yara in marka waxa weye la kordhinayaa intii wax soo marayay hmm. sidaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay nahaa rasuul sala allahu aley wasalam can ikhtinaasi alasqiya canaaska in afka la gashado qarbadka oo deedna lagu cabo ayuu nebigu reebay oo diiday oo yidhi saa ha samaynina waa yahay bal xadiiska kale aan ku darro xadiiska toddoba boqol iyo toddobiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo lixiyo toddobaatane wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam an yushraba min fi siqaa'i aw ilqirba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay oo diiday ou yidhi samaynina an yushraba in laga cabo min fi siqaa yacni afka markaa qarbadka aw ilqirba ama qarbadka afkiis fiida waxa weeye waxaa loo jeedaa naaskii baa loo jeedaa oo fii min iyo fii baa kulmay marka min waa xaraf fiina waxa weye waa isim waa isim weeye oo fami bay la mid tahay xataa maa tajcalu fii fimra'atik fii fi mra'atik laba fii baa halkaa kulmay midna waa xaraf midna waa isim midna waxa weeye waa xarafo waa fiida hore midna waxa weeye waa fami bay la macno tahay oo waa afkii ayay marka waxa yani markaa tahay waa isim mm. tanna waa saasoo kale marka naaska qarbadka in laga cabo oo bimacnaa naaska afka la gashado ayuu nebigu reebay raawigaa ka shakiyey ma astiqaa buu ka cabiray mise alqir buu ka cabiray laakiin macnahaan waa isku midkii marka min fami alqir bay la macno tahay muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay nahyiga waxaa u asalaa inuu taxriim faa'iideeyo oo qaacidadu waxay tahay annahyu yaqtadii taxriim nahyigu wuxuu keensadaa nahyiga sharcigu wax reebay oo yidhi sidaa ha yeelina wuxuu keensadaa xaaraantinimayn asaalatan waa caynka xaaraantinimayn buu keensadaa saasuu xaqiiqo ku yaho asal ku yaho lagu xambaaraa ahlucilmiguna ay sheegeen qaacidadaasina ay tilmaamaysa macnaa qaacidada u daliila maa amartukum bihi fatuu minhu ma istatactum wamaa nahaytukum canhu fajtanibuuh wixii aan idinka reebo ka dheeraada amarkii waxaa la yidhi waxaa kari kartaan kala kaaleen laakiin nahyigii maxaa la yidhi yacni tootaliba ka fogaada waman nahaytukum canhu fajtanibuu marka saas aawadee annahyu yaqtadii taxriim bay culammadu yidhaahdeen sida qaacidada kale alamru yaqtadii wujuub ay isugu khilaafeenna culammadu tan isugumay khilaafin waa ka xoog badanta maa kasii adag tahay saas aawade khilaafin haddaba taasi waa markaan la helin wax ka leexiya nahyigii wax taxriim ka baajiya marka la helo taxriimkii waa laga baajinaya oo daliilkaasaa la raacaya waxaa lagu jamcinayaa in la yidhahdo waa karaahiye waa karaahatu tanziih waa haddii jamcigu suuragelya karaahatu tanziih in lagu xambaaro kan kalena jawaas lagu xambaaro saasaa lagu kulminaya haddii laakiin jamcigu aanu ka suuragal ahayn oo in shaygaasi dee waxa weyaan u bannaanaada oo karaahatu tanziih noqda aynay suuroobi karin xaalka noocaasa waxay noqonaysaa in la yahah mansuukh yani jamcigaa horeeya jamcigu hadduu suuragal yahay jamcigaa loo xambaaray marka hadda nahyigani taxriim ma aha siduu sheikhu inoo baabaystay wa bayaani annahu karaahatu tanziihin laa taxriim yo caddaynta la caddaynayo inuu karaahatu tanziih yahay ee cabbitaanka naaska qarbadka laga cabaayo afka la gashanayo aanu karaahatu taxriim ahayn caddaynta taa la caddaynayana uu inoo baabaystay muxuu ku caddaynayaa xadiiska kale ee soo socdu ku caddaynaya xadiiskaasaa ka leexinaya nahyiga xaaraannimadii ka baajinay xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can ummi haabitin kabshata binti haabitin ukhti xasaana bni haabitin radia allaahu canhuma labadu laba saxaabi waa saxaabiyadiiyo saxaabi imaamu tirmidi wuxuu ka soo wariyey ummi haabit oo kabsho ah oo ina thaabit ah xasaan ibnu thaabitna walaalla ahayd xasaan waxaa miyaa la sarfinayaa mise waa maa baa laga dhigaya mamnuuc min asarfi ba mise waa munsarif culamada isku khilaafaan ma xasaan ibni haabitin baa la odhanaya mise xasaana bni haabitin ma munsarif ba mise waa maa laa yansarif waxay ku dhisan tahay ma min alxusni ba mise waa min alxasi magacan xaggee laga soo qaato min alxusni miya oo nuunku waa asal xasaan waxaa laga tilmaamayaa asmaada lama macneeye haalibani waxaa laga tilmaamaya mid wanaag badan oo xusni baa laga soo qaato mise min alxasi baa laga soo qaato waa kii dilmada badnaa id taxusuunahum yani taxusuunahum waa maxay wakhtigaa markaysaga yani gumaadayseen oo laynayseen yani xawaastaa ka tegsiinayseen bimacnaa waa laynayseen taqtuluunahum marka xasaan calaa hada waxay noqonaysaa nuunku inaanu asal ahayn alifkiiyo nuunku ziyaado yihiin ziyaadatu alif wa nuun iyo calamiya ayaa kulmay noqonaysaa marka ma laa yansarif buu noqonaya marka waa kii laayaanka ahaa ee laynta badnaa marka dabeed waxa weeye labadaa weji baa ku sugan ukhti xasaana ibni thaabitin ama xasaana bni thaabitin radia allaahu canhuma qaalat waxay tidhi dakhala calaya rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxaa ii soo galay rasuulki ilaahi sala allahu aleyh wasalam fa shariba waa cabbay min fii qirbatin mucallaqatin qaa'iman min fii qirbatin qarbad afkii ama naaskii baa nebigu ka cabbay calayhi salaatu wasalaam oo bimacnaa afka gashaday qarbadkaasoo mucallaqatin soo laalaada meel buu ku xidhan yahay waa soo laalaadaa qaa'iman xaaluu taagan yahay buu cabbay fa qumtu waan istaagay ilaa fiiha yacni naaskii qarbadka intii ka ahaatay baan u kacay fa qatactuhu waa gooyey way goosatayoo tabarruk bay u goosanaysa yacnii nebiga afka gashadoo afkii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa taabtay maadaamay caynkaa tahay inay markaa ka barakaysatay doonaysa haysato marba biyaha gashato qofka xanuunsadoo kale biyaha loo geliyo dabeedna la cabsiiyo ya tabaruk laga barakaysanayo saasaa loo haysanaya faqatactuhu waa gooyey rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasana oo saxiixa wa inamaa qatacatha alimaamu nawowi waxau ihi raximah ullah waxay u goysay oo keliya litaxfada si ay u ilaaliso mawdica fami rasuulillaahi sala allahu aley wasalam afka rasuulku mawdicii uu taabtay si ay u ilaaliso u xafiddo bay u goysee u jarto wa tatabaraka bihiyo si ay uga barakaysato wa tasuunahu iyo si ay u ilaaliso can ilibtidaal in la ihaanaysto oo bimacnaa waxa weeye yacni marka ihaanada laga xafidi waayo o laga ilaalin waayena si ay uga ilaaliso yacni marka ay nowcan maa takriim meesha nebigu afkiisu taabtay ay u xafiddo in la dulleeyo ama wax la mida ay ka dhowrto wa hada alxadiisu maxmuulun cala bayaani jawaas xadiiskan waxaa lagu xambaarayaa calaa bayaani aljawaas bannaanaanshaha in la caddaynaayaa lagu xambaarayaayo yacni inay bannaan tahay qarbadka naaskiisa in afka la gashado laga cabaa inay bannaan tahay in xaaraan ahayn ayaa xadiiskan laga qaadanaya oo jawaaskii iyo bannaanaanshihii uu caddaynaayo waalxadiisaani asaabiqaani labada xadiis ee hormarayna he libayaanil afdali waxay u sugnaadeen afdalka iyo sida fadliga badan caddayntiisay u sugnaadeen walakmal iyo sida kamaalka badan wallahu aclamu allah baa u aqoon badanay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam in qarbadka naaskiisa uu ka cabbay oo afka gashaday baa laga qaadanayaa taasna waxay ku tusinaysaa inayn xaaraan ahayn bay ku tusinaysaa in sidaa la sameeyaa ay bannaan tahay ha yeeshe inaynu samaynaa waa makruuh karahatu tansiih oo waa laga fiican yahay oo miyaa la odhanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wax karaahatu tansiihu isagu la yimi maya nebigu wax karaahatu tansiihu la yimi oo laga fiican yahay la odhan maayo isagu waxa weeye shay wanaagsan buu la yimi laakiin innaga nisbadeennay karaahiye u tahay waayo isagu waajib sharciguu gudanayey yacni waxaa lagaga abaalinayaa waajib inuu sameeyaa lagaga abaalinayaa oo ajarkaasuu ka helayaa oo shariicuu caddaynayey inay bannaantuu caddaynayey oo ficilkuu ku bayaaminayey ficilkani waa bayaan lishariica shareecadii inuu dadka gaadhsiiyo u caddeeyaana waajib bay ku tahay marka isaga nisbadiisa karaaha uma ahee waajib baabuu gudanayey oo waxaweeye waxaa laga sawaabinaya laga ajar siinayaa yacni sawaab alwaajib waajib sawaabkii ayaaba laga ajar siinaya wa rubbama yafcalu lilmakruuhi mubayinan annahu litanziihi fasaara fii jaanibihi min alqurab kaannahyi an yushraba min fami ilqirab waa ku odhanayo saaxib almaraaqi alfiyadiisa usuulka waa ka odhanaaya wa rubbamaa yafcalu lilmakruuhi waxaa dhici karta nebigu calayhi salaatu wasalaam shay makruuha oo laga fiican yahay oo karaahatu tansiiha inuu sameeyaa dhici karta yaa mubayinan annahu litansiihi wuxuu sidaas samaynayaa xaaluu caddaynaayo inuu nahyigani tansiih yaho taxriim aanu ahayn oo ficil ka bayaan shareeca ku gudanayaa fa saara fii jaanibihi min alqurab isaga nisbadiisa qurbay noqotay cibaado cibaadaadka ka mid ah waa qurba uu ilaahay ugu dhowaanayo kannahyi an yushraba min fami lqirab waxay tahay waa sida reebista uu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam in laga cabbo qarbadka naaskiisa laga cabbo oo afka la gashado haddana uu sameeyey samayntaa uu sameeyey nahyigaas inaanu taxriim ahayn ayuu ku caddaynayey ilaa odhaha kuma caddaynay bayaanka mar wuxuu ku dhacayaa bilqawli marna wuxuu ku dhacayaa bilficli ya yani marka waxa weeye ficilkiiba isaguna maraatib usii qaybsamaya inuu sameeyo iyo ishaare iyo tarkiga iyo kullu dalik wahaakada marka nabiga calayhi salaatu wasalaam nisbadiisa makruuh ma ahayn isagu waajib shariicuu gudanayey isaga waa arrin laga sawaabinayo oo qurbo ah oo cibaado ah oo sawaab alwaajibi weliba laga ajar siinayo marka isaga nisbadiisa karaaha uma ahayn innagay nisbadeenna karaaha u tahay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk